بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة أن إن شاء الله تعالى waxaynu ka gaadhno mowduuca tasbiixda ku saabsan siiba qur-aanka iyo siduu ugu soo arooray wax ka mid ah ay qur toddoba iyo afartan suuradooda ka mid ah saddex iyo siddeetan aayadooda ka mid ah ayaa waxaa tasbiixdu kaga soo aroortay toddoba iyo siddeetan goobood waxay tilmaamaysaa tirada intan leegi ahmiyadda rabbi siiyey subxaana wa tacaala tasbiixda iyo macnaha ballaadhan ay xambaarsan tahay idan wax ka mid ah wixii aynu ka gaadhna baynu tilmaami doonaa tasbiix subxaan الله ereygaas liyan macnihiisu waxa weeyaan rabbi oo wixii aan u cuntamin u qalmin laga fogeeyo waa tansiih ullahi subxaana wa tacaala waa rabbi subxaanahu wa tacaala oo wixii aan u cuntamin ama u qalmin laga fogeeyo taxmiidda ama xamdaladuna waa ilaahay oo lagu ammaano kamaalkiisa dhammaantii iyo afcaashiisa idan subxaana allahi wa bixamdihi qofka muslimkii markuu leeyahy waxa weeyaan ilaahay wuxuu ka dheeraynayaa wixii naqaa-is oo dhan wuxuu u sugayaa wixii wanaag oo dhan ereyga kan waa lafdi carabka ku fudud laakiin aayaadka qur-aana markaynu eegno wax badan ayaa ilaahay faray nabigu inuu u adeegsado calayhi salaatu wasalaam ugu horeyn dunida waxaynu u nimi in layna imtixaamo waana imtixaan in badan baynu tilmaamnay ama qur-aanka soo aroorinoo ilaahay tilmaamayo kulu nafsi daa'iqat lmowti wanablukum bishari wاlkhayri fitna wailayna turjacuun dunida intaynu joogno shar iyo khayrba in laynagu itixaami doono dadku inta badan sharka imtixaankiisay fahmaan oo qofku markuu xanuunsado ama faqriyo ama ammaan dara ku dhacdo ama mashaakil kala qabsado ama tijaaradu ka khasaarto ama waxaasi imtixaankaa dadku inta badan wuu gartaa waana la arkaa dadka inta badan inay ilaahay usoo noqdaan subxaana wa tacaala markay dhibtaa la kulmaan dhanka kalena waa imtixaan caafimaadka xoolaha nabadda adduunka magaca maamuuska sultada kullu haada iyana waa imtixaan kale ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ambiyo labada imtixaanba martay oo qur-aanku wuxuu ka warramayaa alcasri الdahabi lilyahuud waxay culamada taarikhtu ku tilmaamaan cusuurtii dahabiga ahayd ee yuhuud soo martay waa cusuur ilaahay ugu kulmiyey diinta iyo madaxnimada isugu kulbeertay waa casrigii taaluud ka soo bilaabmayey ee nebiyullaahi daawuud uu qabtay madaxnimada kadib isagoo nebiya taaluud iyo nebigii la joogay labay kala ahaayeen laakiin casrigii nebi daawuud baa ilaahay isugu daray nebinimada iyo madaxnimadaba kadibna nebi sulaymaan oo imtixaan ballaadhan la geliyey oo ilaahay weydiistay imtixaan aan isaga dabadii cidnaba intuu salaad ama wakti macrad la soo maray wax dhaafdhaafiyey ayuu rabbi wuxuu weydiistay imtixaankan ka weyn in la geliyo oo ah boqortooyo aan cid aniga iga dambaysa u i cuntamin in lagu itixaamo tii baa la siiyey dabeetana wuu ku guulaystay imtixaanka ah markuu ku guulaystay ilaahay qur-aanka wuu ku ammaanay waxaana alla ku tilmaamay nicma alcabdu inahu awaab baa ilaahay ku tilmaamay nicma alcabd doon fiican inuu yahy doonkii uu fiicnaa oo noqosho badan qur-aanka ilaahay ambiye kaleu tilmaamo o imtixaamay oo dhib lagu itixaamay iyana waa rusul waa ambiyo qur-aanku nebi ayuub wax kale inoogama sheegin imtixaankiisii mooyaane nebi ayuuboo la imtixaamay oo imtixaankiisu xanuun yahay sunnadana culimmadu waxay tilmaamaan axaadiis ay sugaan inuu siddeed iyo toban sannadood uu bukay isagana ilaahay markuu imtixaankaa ku guulaystay wuxuu ku yidhi fii nafsi suura nicma alcabdu inahu lafdigii lagu tilmaamay sulaymaan inaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu ayaa ilaahay ku tilmaamay waxaanu hellay addoon sabir badan inuu yahay isaguna nicma alcabd awaabna waa lagu sheegay idan labada imtixaanba waa laba la ysmariyo ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo labada imtixaanba la mariyey laakiin labada imtixaanba waxyaabaha ilaahay faray inuu adeegsado si ugu guulaysto imtixaanka dhibta ah fasdac bima tu'mar waacrid can اlmushrikiin ina kafaynaaka almustahzi'iin aladiina yajcaluuna maca allahi ilaahana akhara fasawfa yaclamuun walaqad naclamu anaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun ilaahay wuxuu nebiga faray waxaan ku amray ku dhawaaq gaaladu waxay sheegaysana hawdhegtaagin ka jeeso adugu wixii lagu faray samee iyaguna waxay doonaan ha sheegaan waa saaxir waa kaadib waa shaacir waa kaahin waa kan ay waa la maagay ilaahay wuxuu ku yidhi innaa kafaynaka almustahzi'iin kuwan kugu jeesjeesaya annagaa kaaga filan baa ilaahay yidhi aday kugu jeesjeesayaan laakiin xataa taada dembi ka weyn bay ku jiraan oo maxay ah aladiina yajcaluuna maca allahi ilaahan aakhara fasawfa yaclamuun baa ilaah yidhi waa kuwa alle subxaana wa tacaala cid kale ku lamaanaynaya la caabudaya haddaba nebi maxamed cidhiidhi baa haleelay ka haleelay rabbi waxa laga sheegayo iyo diinkiisii sida looga hor yimi waxaad qiyaastaa adiga inaga waa laga yaaba inu dhahno dacwad baynu sheegno dadkii baa aqbali waayo bal waxaad qiyaastaa iyadoo adeerkaaga laxmigaahi uu ku dabagalo oo halkaad istaagtaba markaad tidhahdo war ilaahay ka baqa uu yidhahdo ka yar annagaa dhalayo waxba ma sheegayo waa been waa dawaqayaa dhegaysanina maxaa kuu dhici lahaa yacni inay dadku wax kaa dhegaystaan daaye haddii adeerkaa iskaa daba taago oo markaad wax sheegtaba uu isna wax kaa daba sheegaya nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam cid kale daaya adeerkii abiilahan baa daba taagnaa oo markuu wax sheegaba wax kale tilmaamayay ilaahay diintiis sida looga jeestay buu cidhiidhi galay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilahay baa uu markhaati furaya cidhiidhigaasi jiro walaqad naclamu annaka yadiqu sadruka bima yaquuluun baa ilaah yidhi waa ognahay in laabtaadu cidhiidhiyoomayso waxay ku hadlayaan daraaddeed waxay ku hadlayaan daraaddeed inay laabtaadu cidhiidhiyoomayso aayaad kale qad naclamu inahu layaxsunuka aladii yaquuluun falaclaka taarikun bacda maa yuuxaa ilayka wadaa'iqun bihi sadruk an yquuluu lowlaa unzila calayhi kanzun aw jaءa macahu malak aayaad badan baa ilaahay kaga warramaya nabiga calayhi الsalaatu wasalaam cidhiidhiga soo gaadhay laakiin malxal muxuu kaga baxaya ilaahay wuxuu yihi fasabix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin ilaahay u tasbiixso adigoo tasbiixdaada ku maraya amase ku dheehaya xamdiga alle subxaana wa tacaala inta sujuudana ka ku biiraya ka mid noqonaya waxay culimmadu yidhaahdaan halka kan waxaa nebiga loo sheegay dawaa-un yustashfaa bihi min didi sadr wa tiryaqun lilaxzaan bay yidhaahdaan dawo lagaga caafimaado laabcidhiidhiga iyo wax lagaga bogsado murugada iyo tiiraanyada oo ah subxaana allahi wa bixamdi iyo salaad ilaahay subxaanah wa tacaala loo tukado walidaalik ay culamadu waxay leeyihiin ayaddani waxa ay sheegaysaa tasbiixaadku inay yihiin cidhiidhiga qofka muslimkii markuu galo wuxuu kaga baxo cidhiidhiga nafsigaahi markuu ku qabsado waa wax lagaga baxo qur-aanka dhul badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam loo tilmaamay in mashkelada haysato waxaa la amray sabir oo tasbiixso ama sabir oo salaad adeegso maala fi suurati qaaf ilaahay wuxuu leeyahy fasbir calaa maa yaquuluun waxay ku hadlayaan ee afxumo ee ay sheegayaan ee alle iyo diintiisa ka sheegayaan ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sheegayaan fasbir calaa maa yaquuluun baa ilahay yidhi waxay ku hadlayaan ku sabir oo maxay samee wasabix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla اlguruub wa min alleyli fasabixuu adbaara sujuud baa ilahay yidhi tasbiixso adigoo ku dheehaya xamdiga alle waagu intaanu beryin iyo cadceednu intaanay dhicin iyo habeenkii mufasiriinta badh baa meeshan salaad ku fasira mufasiriinta badhna daahirkeeda ku fasiraan ayan kaanat waa labadii masale aynu tilmaamaynay dhibtu markay qabsato in la tasbiixsado fii suurati kaafir ilaahay wuxuu leeyahy fasbir ina wacd allahi xaq wastakfir lidanbik wsabix bxamdi rabika bilcashiyi walibkaar sabiq ilaahay yaboohiis iyo ballankiisa waa dhab oo dembi dhaaf weydiiso oo wasabbix bixamdi rabbik tasbiixso adigoo ku marayo ku dheehaya alle mahadnaqi fii suurati tuur baa ilaahay wuxuu leeyahy wاصbir lixukmi rabbika fainaka biacyunina wasabbix bxamdi rabbika xiina taquum wa min alleyli fasabix waidbaara sujuu waidbaara الnujuum fii suurati اlinsaan ayaa ilahay wuxuu leeyay fasbir lixukmi rabbik walaa tuطic minhm aahima aw kafuura wاdkur isma rabbika bukrata waasiila wa min alleyli fasjud lahu wasabixhu leyla طawiila waxay culammadu yidhaahdaan meel kasta oo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam inta badan sabir la faro oo dhibi ay qabsato khaasatan dhibta nafsiga ah waxaa la faray nebigu calayhi الsalaatu wasalaam dawadiisu inay tahay inuu tasbiixsado alslu dikr اllahi subxaanaه wa tacaala taطmaئn اlquluub alaa bidikr اllahi taطmaئn اlquluub kaasaa asala tasbiixda iyo taxmiidkuna waxay ka mid yihiin dikr اllahi subxaanaه wa tacaala si gaara markaa loo faray nebiga calayhi الsalaatu wasalaam cidhiidhi hadduu dareemo oo hadal xumo iyo af xumo iyo cay iyo ceebayn iyo haydaartayn haddii lagu hayo inuu maxay tasbiixsado waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inoogu soo naqliyey nebi cidhiidhi jasadii iyo mid nafsiiba qabsaday oo ilaahay tasbiixdan isna ku badbaadiyey wadanunii dahaba muqaadiba fadana an lan naqdira calayh fanaada fi dulumaati an laa ilaaha ilaa ant subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin nabiyullaahi yuunus qisadiisa qur-aanka macruufkii waxay tilmaamaysaa inuu ka tegay duulkii uu la joogay badda uu galay doontii laga tuuray dabeetana habeen madow culammadu say sheegaan dulumaadka iyadoo madow oo bad madow haddana uu sii galay xuut hungurigii faltaqamahu lxuut baa ilaah mucalaalina wuu libqiye xuut baa haddana liqay baa la yidhi halkaa isagoo ku jira fanaada fi ulumaat baa ilahay yidhi mugdiyadu ka dhex qayliyey muxuu ku dhe muxuu ku qayliyey muxuu ku dhawaaqay an laa ilaaha anta waa mufasiradii laa ilaaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin laa ilaaha illaa ant ilaahu keligaabaa xaq lagu caabudaa subxaanak xumanka hufnaantaada yacni rabbi meeshan uu ku jiro wuxuu sugayaa bay culimmadu leeyihin inaanu dulmi alla sameeyey aanu ku gelin laysa bidalaamin lilcabiid wuxuu sugayaa wax isaga xaggiisa ka yimi uun inay tahay saa daraaddeed buu wuxuu leeyay laa ilaaha illaa anta ilaahu adaa keliga xaq laguu caabuda subxaanak xuma ka hufnaantaadee innii kuntu min aldaalimiin buu leeyahy anigaa inta dulmi fashay ah ee adiga ficilkaagu ma aha maxay qadartaada dulmi kuma jira buu leeyahy ee anigaa ah inta dulmi fashay ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka muxuu ku tilmaamaya markaa sababu najaati baa ilaahay inooga warramay rabbi wuxuu leeyahy falowlaa annahu kaana min almusabixiin lalabita fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun falowlaa annahu kaan haddii lala yahay baa ilaahay leeya inuu ahaan jiray kuwa tasbiixsada kuwa tukada kuwa tasbiixda wada haddaanu sidaas ahaantu ahaan jiray baa ilaahay leeyihi haddii taa la yahay wuxuu ku sugnaan lahaa meesha tan ilaa waqti dheer taa macnaheedu waxa weeyaan ilaahay wuxuu tilmaamaya tasbiixaadkiisa ilaahay ku badbaadiyey dayqa iyo cidhidhigu ku jiray ee ah inuu badliq badliqday oo marka hore baddu degeed la ciirsadaana bay soomaalidu tidhaahdaa baddu qofku markuu qarqoomo waa meelaha aanay jirin qofku inuu rajadu ku yaraato isagoo bad ku dhaca haddana bahal silqa ilaahay wuxuu tilmaamayaa meeshaas uu galay inuu kaga badbaaday cidhiidhigaa tasbiixdii watay tasbiixdiisii inuu ku badbaaday waxay culammadu yidhaahdaan qofka laabtiisu inay fayowdo oo uu ridaa iطmi'naan uu helo oo uu raalli noqdo waanay noloshu cidhiidhiba ku noqonin iyo tasbiixda cilaaqa ka dhaxaysa bay leeyihin iyagoo aayadda suuratu taha adeegsanaya suuratu taha ilaahay wuxuu leeyahy maxay fasbir calaa maa yaquuluun wasabix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla guruubiha wmin aanaaءi اleyli fasabix waaطraafa الnahaari lacalaka tardaa baa ilahay yidhi waxaa nabiga lagu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam sabir waxa ay ku hadlayaan eefxumo ah oo tasbiixso adigoo ku dheehaya alle mahadnaqi cadceeddu intaanay soo bixin iyo intaanay dhicinba iyo habeenkiiba baa la yidhi fasabix wa aطraafa nahaar baa la yidhi maalinta dacalladeeda yacni istawcaba tasbiixu اlyowma kulah habeen maalin cadceed soo bax cadceed dhac wakti kastaa la sheegay awal leyl iyo aطraaftaba tasbiixdaasi maxay kordhinaysaa lacallaka tardaa kay tardaa baa la yidhi si laabtaadu ay u caafimaado si aada ridaa u hesho si aad deganaanshiyo u hesho idan cid kastoo warwar hayo ama walbahaar hayo ama cidhiidhi adduunye u hayo ama mushkilad xallin kari waaya daraa'iqda lagaga baxi koowaad ee ah inay naftaadu badbaado in qalbigaagu dego niyadaadu degto aada xasisho adduunku aanu dhib kugu haynin waxaa laga helaabaa ilaahay tilmaamaya tasbiixda ilaahay adigoo tasbiix iyo taxmiid la yimaada ayaa laga helaa xataa culamada badh baa waxay idhaahdaan salaada lafteeduba da iyaba waa tasbiixu oo ilaahay qur-aanka markuu tilmaamayo fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha smu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walasaar yusabixu lahu salaadoo dhan baa lagu iطlaaqay bay leeyihin tasbiixdatan marka tasbiixda iyo salaada marka horeba waa min ahami maa yashtagil bihi اlinsaanu fi salaatih waa tasbiix iyo tahmiid walidalik nabigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii mucaawiyata bn اlxakam ninkii salaada waagii hore waa la iska hadli jiray adigoo salaadaada iska tukanaya ayaa ninkaa kugu xiga warbar reerkii ka warran iska odhan karaysay dhibima jirin mar dambe uu soo degay qur-aan ilaahay uu tilmaamayo quumuu lilaahi qaanitiin inaan salaadda wax kale lagu samayn nimaan isaga warkaasi soo gaadhin ayaa salaadii ku hadlay nin baa hindhisay yarxamukallah buu iska yidhi dabeetana waa loo sanqadhiyey inuu warkaa joojiyo war maxaa indhaa igu gubaysaa bu yidhi takaladku hooyadeedi ka goblantay haddana hadalkiibuu sii waday salaaddii markii laga baxay buu nebigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam wuxuu weligay ma arag macallin ka fiican nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ima maagin oo ima dagaalin wuxuu igu yidhi war salaada tani uma suubamo bini aadamka hadalkiisa wax ka mid a ah. inamaa huwa atasbiixu waltakbiiru wa qira'atu lqur'an buu ku yidhi xadiidkii muslim ku yahay inamaa huwa salaaduba waa tasbiix iyo takbiir iyo qur-aan la akhriya buu nabigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam walidalika culamadu waxay yidhahdaan salaada ilaa toddoba meelood oo ka mid a ah tasbiixaadka kusoo arooraan bay idhahdaan kow iftitaaxiyaadka salaada qaybo ka mida ah waa tasbiix subxaanaka allahuma bixamdik waa ta lagu bilaabo amabase se allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kaiira wasubxaana allahi bukratan waasiila iftitaaxiyaadka wax ka mid a ah gaariga k c l one nine zero l ninkaa la ha qaadaa la yidhi k c l one nine zero l tasbiixdu markaa salaadda waa lagu bilaabaa oo rukuucda waa tasbiixsanaa subxaana rabbi alcadiim oo sujuudda waa tasbiixsanaa oo aayaatu tasbiix qur-aanka markaad akhriyaysa hadday soo ararto waa tasbiixsan kartaa oo imaamka marka la tambiihiyo hadduu qaldamo waa la tasbiixsadaa oo qofka aan faatixada aqoone salaada la barayo intuu faatixada ka baranayo tasbiix buu ku tukan karaa oo marka salaada la dhameeyo waa la tasbiixsadaa idan waxay idhahdaan waa toddoba meelood oo ka mid a salaada oo tasbiixa haddaba salaadu waa nooc min atasbiixaat qofka muslimkii marka haddii dhibi qabsato nabigu calayhi الsalaatu wasalaam idaa xazabahu amru fazaca ila الsalaa hadday dhibi qabsato salaada xaggeedu u degdegi jiray nabigu calayhi الsalaatu wasalaam haddaba dayqa iyo dhibtu markay jirto waxa lagaga baxa ee itminaan lagu helo ee rida alqalbi aad ku helayso ee deganaanshiya aad ku helayso ee xanuunada maanta dunida waalay aad kaga bogsanayso dunida waxaad maqlaysaa qofkan stress baa ku dhacay qalaq baa ku dhacay igti'aab baa ku dhacay depression baa dhacay xanuunno tiro badan oo nafsaaniya ah. oo dhammaantood qofka bini aadamka ah systemkiisii neerfaha iyo hormoonadiisu u shaqaynayeen khalkhalgeliya maanta xanuunada ugu badanee bini aadamku bay yidhahdaan asalkoodu waxyaabahaasu ka bilaabmaa marka dambe u biologicala isu bedelaa bay yidhahdaan waxaasoo xanuun ah aslanba intaanu kugu dhicin wax lagaga bogsado waxaa ka mid ah culays kastoo ku hayaa wuxuu kaa degayaa ayaa ilaahay leeyahy tasbiixda haddaad la timaado dhanka labaad hadday fitnadu kaaga timaado maalka iyo sulqada iyo xoogga iyo marka aada isbiddo iyaduna waa khatar ina alinsaana la yadqa an ra-aahu istaqnaa baa ilaahay yidhi bini aadamku waa qooqah waa kibraa waa xadgudbaa hadduu arko inuu isku filaaday hadduu arko inuu sulto helay maamul gacantiisa poweru helay hadduu arko inuu hanti helay isna shaydaanku waa afuufaa afuufkaana waa laga bogsan karaa dunidaynu maanta naqaano dadku maalmahay guulaysteen maalmaha caynkani ka dhacay cududooday muujiyaan dowladdu waxay soo bandhigtaa maxay milatarigeed iyo waxeed oo dhan yacni soomaalidu maalintay xorriyadda heshay hees iyo demdam iyo allacaasidii bay bilowday bini aadamku xataa dadka in badanna markay guurka uu sallaxmay uu guursado habeenkaasi macsi iyo beliya baas baa la wadaa asalkuna wuxuu ahaa markaad nicmo hesho inaad shukri naqdid nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam labaatan iyo saddex sannadood buu diintan waday waa u gaajooday waa u dhib mutay waa u dagaalamay waa u yacni wax nolosha laga soo maro dhan buu ka soo maray waxa nolosha laga soo maro dhan hortiisaa raggiisa lagu leynayay oo aan waxba u tari karayn sabranala yaasir iyo wixii lagu hayay maka raggii joogay buu la noolaa isagoon waxba ka qaban karin cidhirigaasa soo gaadhay isagoo ka hijroodo ka tegey ayay ka daba yimaadeen gaaloo dhan baa isu adeegsatay oo meeshii ay joogeen lagu soo wada weeraray carab oo dhan baa dhan ka wada martay waxaasoo dagaal u soo maray ilaahay baa u hiiliyey dabeetana ilaahay wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala aakhir suura qur-aanka soo degta ka suura kaamila idaa jaa nasru llahi wاlfatx warayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaaja haddaad aragtaba ilaahay yidhi ilaahay guushiisa kuu timi iyo dadka oo diinta soo wadagelaya dee caamul markii laga bilaabo qabiil qabiil baa nebiga loogu imanayay iyo reerreer u socda annana waanu islaamnay leh haddaad aragto dadkoo diinta soo gelaya oo ra-yta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja dadkoo koox koox diinta diinta u qaadanaya haddaad aragtid maxay samee baa ilaahay ku yidhi marka ma badhbadhaadhna qaad baa la yidhi mise sidii soomaalida balkaale canaybay bay qaadeen markay aclanka heleen maya ilaahay wuxuu ku yidhi fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba tasbiix aada xamdiga alle ku maraysid iyo istikfaar la kaalay ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa toobadda aqbale waxay culimmadu idhaahdaan tanna waxaa lagaga badbaadaa alcujbu isla weynida iyo istikbaarka iyo kibirka oo bini aadamku dhankaana marbuu u wecdaa dhankaana de waaba halkuu ibliis ka bilaabay ana khayrun minhum da halkuu ka bilaabay weeyaan inuu qofku kibro ilaa ilaahay ku yidhi am kunta astakbarta am kunta min alcaaliin lagu yidhi war miyaad isweynaynaysaa mise markii horeba waad korrayso hoos baa laguu soo dhigay bini aadamku hadduu cududiisa arkana wuu afuufmaa inuu dadkaba ka weyiyuu ismoodaa ilaahay nabiy maxamed wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu guulaystay waxaa lagu yidhi markaana haddaad guusha aragtana tasbiixda laazim subxaana allahi wabixamdi subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma kfir li ayuu nebigu ka dhigay rukuucdiisa iyo sujuuddiisa markii ay aayaadkani soo degeen idan halkana waxaynu arkaynaa tasbiixda mushkilaadku markay jiraanna in iyada la laasimo saa qur-aanku inoo tilmaamayo barwaaqad iyo badrhaaruhu markay jiraanna in iyada la laasimo idan waa fura ka mida furayaasha nolosha haddaad rabto nolol degan inaad ku noolaato haddaad rabto nolol aan warwarki iyo walbahaarku ku badnayn inaad ku jirto haddaad rabto nolol aan waxa khaarijka ka ahi aanay ku dhibin hadduu col yahay iyo hadday colaatay hadday cay tahay hadday ammaan iyo suldo iyo xoog iyo xoolo tahay labada midna aanay ku dhibin aada qof normal oo ilaahay addoomihiisa ka mid aada ahaatee aada rabto waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya tasbiixda badsada dunidaynu ku noolay kaa'inaadka jooga oo dhami ilaahay wuxuu inoo sheegay inay wada tasbiixsanayaan waata qaliinka un ciddan loo taaglaayi ee kolba meeluba cararaysa saa daraaddeed baa ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamayaa saddex iyo toban aayadood oo qur-aanka ka mid ah oo koob iyo toban suuradood ku soo arooray ayaa tasbiixda waxaa loo tiirinayaa kaa'inaadkaasi fii suurati aracd fii suurati lisra fii suurati alambiyaa tawba saba saad xadiid xashar saf aljumca ataqaabul suwarkaasoo dhan iyadoo loo tiirinayo wayusabixu racdu bixamdi onkodkaas baa ilaahay leeyihi waa tasbiixsanaya isagoo weliba xamdiga alle ku dheehaya wasakarnaa maca daawuud aljibaala yusabixna wاطayr nabiy llaahi daawuud ilaahay wuxuu le waxaanu u sakirnay buuraha la tasbiixsan jiray aljibaal wاطayr ayaa halkan ilaahay ku tilmaamaya tasbiixsanaya bale ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya tusabixu lahu samaawaat sabc wاlأrd wman fiihin wain min shayin laa yusabixu bxamdi walakin laa tafqahuuna tasbiixahum inahu kana xaliima gafuura cirka waxaa jira iyo dhulka waxaa jira todobada cir iyo dhulba waxaa jira iyo waman fiihinna waxa ku sugan oo dhami ilahay bay u tasbiixsanaya wain min shayin laa yusabixu bixamdi shay ma jira baa ilaahay leeya ilaa iyo wuu tasbiixsanaya ee idinkun baan fahmaynin tasbiixdooda cid walbana ilaahay wuxuu tilmaamay maslak u khaasa dariiqo u khaasa ay u tasbiixsadaan inay jirto alam tara ana allaha yusabixu lahu man fi الsamaawaati wاlard wاطayr wاطayra wاطayru saafaatin kul qad calima salaatahu watasbiixah wallahu caliimu bima yafcaluun mid waliba ariiqo u tasbiixsada buu leeyahay baa ilaahay tilmaamaya bale waxaa dhacda kaa-inaadka tasbiixdooda in mararka bini aadamka la maqashiiyo mucjisaadkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aayaadkii saxaabadu ay aragtay ka dhacday waxaa ka mid ah xadiidka bukhaari cabdillahi bni mascuud warinayo wuxuu le walaqad kunaa nasmacu tasbiixa acaami wahuwa yu'kalu buu leeyay ibnu mascuud wuxuu leey waxaanu ahay kuwa maqlaya cunadoo tasbiixsanaysa anagoo cunayna waa la runaya waana tasbiixsanaysa cunnadaanu cunaynay oo tasbiixsanaysa ilaahay baa maqashiiyey subxaana wa tacaala wain min shayin ilaa yusabixu bixamdi weeyaan waxaa ka mid a ah xadiidka dar uu warinayo imaam ibraani soo saaray sheekh albaanine saxiixa ku tilmaamayo wuxuu leeyay waxaan fadhiyey xaadir waxaan ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa xalqo isagoo fadhiya oo gacanta qururux dhagxan yaryar gacanta ku haya oo ay dhagxantu gacanta ku haya ay tasbiixsanaysa buu leeyay nabigaanu la fadhinay annagoo xalqo fadhina buu leeyay keli maaha weliba wuxuu tilmaamaya wafiina fiina abu bakrun wa cumarun wa cuhmaanun baa naga mid ahaa buu leeyay ragga xalqada fadhiyey khulafadaasaa ka mid ahaa dadka fadhiyo oo dhammina dhagxantaa uu nabigu gacanta ku hayo tasbiixdeeda way maqlayeen iyadoo la wada fadhiyaa la maqlayo intaa nebigu kumuu daynini wuxuu u dhiibay abibakar abibakar baa gacanta ku qabtay markaasay tasbiixsadeen qururixi weliba tasbiixdaana dadkoo dhami waa maqlaya buu yidhi abibakar baa nebiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam nebiga haddana wuxuu u dhiibay cumar markaasay gacanta cumarna ku tasbiixsadeen dadkao dhan baa maqlayay buu leeyay markaasuu nebiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebigaa wuxuu u dhibay haddana cuhmaan buu yidhi markaasay sidii oo kale tasbiixsatay markii dambaa dadka loo dhiibay buu yidhi qof dambena lamay tasbiixsan buu leeyay dadka iyagii kale mau tasbiixsanin idan xadiidkani waa xadiid culamadu ay sixadiisa tilmaamayaan waxaanu sheegayaa in xataa qururux ay gacanta ku hayaan saxaabada tasbiixaadkeeda in la maqlayay cuno ay cunayaan in la maqlayay kaa'inaadka o dhan baa tasbiixsada waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaalla abu hurayra warinayo nebiguu leeya alayh isalaatu wasalaam nebi nebiyada ka mid ah ayaa qur-aan yaqaniintay markaasuu buulkeed meesheedii oo dhan amray in la gubo dabeetana ilaahay baa u waxyooda waxaa lagu yidhi ma hal qur quraanyii inay ku qaniintay ayaad axraqta umma min alumami tusabbix ayaad ummad ummadaha ka mid a oo tasbiixsanaysa aada u gubtay baa la yidhi idan innagu maxalu shaahidkeenu u soconnaa wax weeyaan umma min alumami tusabbix udhaanyadaas meesha daadsanayd inay iyana tasbiixsanaysa ayuha alaxiba tasbiixaadku sida ay muhimka diintan ugu yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala toddoba suuradood oo qur-aanka ka mida buu ku bilaabay boqol iyo afar iyo tobanka suuradood toddoba ka mid ah ayaa tasbiixaadka ku bilaabma sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati wma fi اlard wa huwa alcaziizu اlxakiim suurat اlxashr iyo suurati saf aaya waaxida bay ku bilaabmaan suurat اlxadiidna ma fi lardi gunbaa ah wاlardi sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati wاlardi wa huwa alcaziizu اlxakiim waxaa kaloo ku bilaabma suurat اljumca yusabixu lilahi ma fi الsamaawaati wma fi اlard almalik alquduus alcaziiz alxakiim waxaa kaloo ku bilaabma suuratu taqaabun yusabixu lilahi ma fi samaawaati wama fi lardi lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kuli shayin qadiir waxaa kaloo ku bilaabma sabix isma rabbika lacla aladii khalaq waxaa kaloo ku bilaabma subxaana aladii asraa bicabdihi leyla toddoba suuradood shan suuradood oo qur-aanka ka midana xamdaladay ku bilaabmaan alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin alxamdu lilahi aladii khلq الsamaawaati وarda wjacla nuura وظulumaat yani ancaam iyo baqra iyo kahf alxamdu lilahi aladi anzla calى cabdi اlkitaaba walam yajcal lahu ciwa iyo saba shan suuradood oo qur-aanka ka mid iyaguna waxay ku bilaabmaan maxay xamdala haddaba ilaahay subxaanaه wa tacaala tasbiixdaasi siyaqa ficil maadi iyadoo aba soo aroortay afar jeer ficil mudaaric iyadoo aba soo aroortay labaatan jeer siqatu amr iyadoo sideed iyo toban jeer siqatu ismi faacil iyadoo maratayn siqa masdara iyadoo ah laba goor siqa ism iyadoo a ah koob iyo afartan jeer yacni toddoba iyo siddeetan meelood bay tasbiixda kusoo aroortay oo saddex iyo siddeetan aayadood ku jira oo toddoba iyo afartan suuradood oo qur-aanka ka mid ah in qur-aanka boqol iyo afar iyo tobanka suuradood toddoba-iyo afartan ka mida tasbiixi ku jirta waxa ay tilmaamaysaa kamiga tirada badan leh ee kayfiyaadka tirada badan leh u soo arooray waa daliilun calaa fadlihi wa jalaalatihi bay tilmaamayaan bay leeyihin culimmadu tasbiixdu weynideeda iyo fadligeeda iyo cinda allaahi siday qiimaha ugu leedahay ayay sheegaysaa bay leeyihin intaasoo siyaqoo tiro badan leh inay qur-aanka ugu soo aroorto afartan iyo toddoba suuradoodna ay ku soo aroorto saddex iyo siddeetan aayadood oo ka mid a ah. ayuha alaxiba waxaan leenahay marka tasbiixdu siday muhimka u tahay ilaahay ambiyada inta badane qur-aan ku soo aroortay in badan oo ka mid a tasbiixdooda ilaahay noo sheegay nabiyullaahi moxamed risaaladiisa calayhi salaatu wasalaam in alla soo diray waxyaabaha lagu cileeyay waxaa ka mid a ah in dadku tasbiixsadaan ina arslnaaka shaahida wmubashira wanadiira litu'minuu biاllahi warasuulih watucaziruuh watuwaqiruuh watusabixuuhu bukrata waasiila baa ilahay leh waxaa nabiga loo soo diray in ilaahay la rumeeyo oo rasuulkiisa la rumeeyo oo la weyneeyo oo loo hiiliyo oo alle loo tasbiixsada baa la yidhi bukratan waasiila waxay culimmadu yidhaahdaan litu'minuu biاllah iyo walitusabbixuuh bukratan waasiila baa loo soo diray nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxay yidhaahdaan nebiyullaahi muusa markuu dalbaday walaalkii in alle nebi uga dhigo waxay yidhahdaan waa ninkii walaal ugu anfac badnaa baa la yidhahdaa nebi muuse waayo walaalkii ilaahay wuxuu uga baryay in isna nebi laga dhigo nebiyullaahi muusa walaalkii markuu rabay in nebi looga dhigo ee ilaahay ka aqbalay maxaa u ku cileeyey wajcal lii wasiira min ahli haaruuna akhi ushdud bihi asri waashirku fii amri sababta u dalbanayaa waa maxay kay nusabixaka kaiira buu yidhi kay nusabixaka kaiira wanadkuraka kaiira ilaahayo walaalkayna rasuul ka dhig oo igu dar oo igu xooji kay nusabixak si aanu kuugu tasbiixsanno oo uu iila xoojiyo dikriga ilaahay subxaana wa tacaala rabba rabbow igu dir nebi yuunusna waynu soo maray tasbiixdiisii iyo in ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wax lagu badbaadiyey qur-aanku wuxuu ka warramayaa nabiyullaahi muusa oo markuu yidhi rabbi aan ku arko ee rabbi yidhi ee arkari sida buurta eeg ee rabbi buurta tajalli u sameeyey ee buurtii dekan dekan noqotay markuu miyirka ku soo noqday tasbiix buu ka bilaabay falamaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk tasbiix buu ka bilaabay baa la yidhahda nabiyullaahi zakariya ilaahay wuxuu weydiistay in ilmo la siiyo isagoo gaboobay ilmihii baa rabbi yidhi waa ku siiyey aayad ii yaalb la yidhi aayadda waxaa la yidhi saddex maalmood dadka ha la hadli ramzi mooyaane ishaaraad inaad kula hadasho mooyaane hadal caadi kula hadlin laakiin arin iyada haka tegin baa layidhi wadkur rabbaka kaiira wasabix bilcashiyi walibkaar baa la faray ilaahay ilmaha waa ku siinaya laakiin dikriga ilaahay badso dikrigii markii la sheegay tasbiixdu waa ka mid haddana gaar baa loo sii sheegay bay leeyihin oo waxaa la yidhi wasabix bilcashiyi walibkaar nabiyullaahi ciisa ilahay wuxuu tilmaamayaa aakhiro marka la soo taago ee la yidhaahdo maa anta qulta linnaasi itakhiduunii wa umiya ilaahayni min duuni illaah maadaa dadka ku yidhi anigii hooyada ilaahya naga dhigta waxau ka bilaabi doonaa baa ilaahay leeyay qaala subxaanak maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq subxaanak buu ka bilaabaya nabiyullaahi muxamedna ilaahay wuxuu faray qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii wsubxaana allahi wmaa ana min almushrikiin dadka waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi jidkayaan idinku yeedhaya waa kan ilaahay baan idinku yeedhaya anigoo calaa basiira ku sugan ana waman itabacani aniga iyo intay raacdayba wa subxaana allahi dheh baa la leeyay wamaa ana min almushrikiin ilaahay baan xumo ka hufayaa inta rabbi ceebaysana kama mid yihi mushriku waa ceeb leh ilaahay sifaadkiisi iyo asmaadiisi iyo magacyadiisuu diiday cibaadadu alla la siinayuu diiday rabbi buu ceebeeyey weeyaan ilahay markaa wuxuu leey waxaa tidhaha wasubxaan allah wamaa ana min almushrikiin bale qur-aanku ambiyada daaye dadka kale saalixiinta ah ee ilaahay jannaadka korkoreeye u ballan qaaday astaamahooda waxaa lagu suntay tasbiixdu inay ka mid tahy inamaa yuuminu biaayaatina aladiina idaa dukiruu biha kharuu sujada wasabaxuu bixamdi rabbihim whm laa ystakbiruun tatajafa junuubahum an lmadaaji ilahay wuxuu tilmaamaya kuwa aayaadka iyaga rumeeyey inamaa yumin biaayaatina aayaadka iyaga kuwa rumeeyey waa kuwanoo qura baa la tilmaamaya waa kuwa ilaahay marka la xuso ee la xasuusiyo hoobta iyagoo sujuudsan oo wasabaxuu bixamdi rabbihim baa ilaha yidhi ilaahay u tasbiixsada iyagoo ku dheehaya xamdiga alle waan isweynayni ku jirin baa rabbi leeyi masaalixiinta ugu dhamaya ilaahay malaa-igtu inoogu tilmaamo innaa lanaxnu lmusabixuun bay tilmaamayeen yusabixuuna aleyla wاnnahaara laa yafturuun wa tara almalaaikata xaafiina min xawli اlcarsh yusabixuuna bixamdi rabbihim malaa-igtaa ilaahay wuxuu tilmaamay inay tasbiix laazimaan ahlu jannaha dadka khayrka badan leh ee guulaysta ilaahay wuxuu tilmaamayaa inay ku dhawaaqayaan dacwaahum fiiha subxaanaka allahuma wataxiyatuhum fiiha salaam waakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin xamdi iyo tasbiix baa ilaahay kaga warramaya ahlu januun dacwaahum fiiha subxaanak ayaa rabbi ku sheegaya subxaanah wa tacaala ayuha alaxiba tasbiixdu diinta markaa maqaam saray kaga jirtaa dadkan dambe waxyaaba bidaca ama bidac la mooday baa laysku dayay in lala dagaalamo lakiin waxaad moodaa in la raaciyay wixii diintu faraysay dadka waa suufi iyo waa kan baa la yidhi dabeetana dadka cidda ugu fiicani fariidka ahi waa ninka un salaada yara haleela markuu ka baxo tiro aan la garan oo faracaynkaa la ydhahdo subaa sub subxaa inta la ydhaahdo dhameeyo iska taga laakiin nolosheenna waxay u badan tahay in tasbiixaadku ku yaraadeen iyadoo aynu dadkii laga yaabo inaynu ka mashkilad badannay oo ay hayd innaga subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiimtu inay nagu tiro badato nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiidka muslim warinaya abidar uu ka soo wariyey waxa uu la yidhi nabigu wuxuu ku yihi alaa ukhbiruka biaxabi lkalaami ila allah waxyaaba alla u jecelyaba kuu sheegaa buu nabigu ku yidhi haya noo sheeg baa la yidhi ilahay rasuulkiisiiyo ina axaba alkalaama ila allahi subxaana allahi wabixamdihi buu nabigu ku waxaa ka mida ah, subxaana allahi wabixamdih xadiiska labaada abidar uu warinaya wuxuu leeyahy nabigaa la weydiiyey ayu lkalaami afdalu warka maxaa u fadli badan nabigu wuxuu ku yihi mastafa allahu limalaaikatih wixii alle malaaigtiisa u doortay aw licibaadih oo waa maxay subxaana allahi wabixamdih idan ayuha alaxiba tasbiixdu ama wardigu wuxuu ka mid yahay alcibaadaat almulaqa cibaadaadkay culamadu yidhaahdaan cibaadooyinkaan waktiga lahayn shuruud lahayn waxaa laga yaaba salaad soon xaj shuruuday leeyihin waktay leeyihin waa la mudeeyey baa la sameeyey amaa tasbiixdu waxay ka mid tahay maxay cibaadada mulaqa ah fii ayi makaan iyo fii ayi waqtinba aada la iman karto waxaanuu nabigu inoo tilmaamaya alayhi salaatu wasalaam adkaarta ugu fiican inay ka mid yihin subxaana allahi wabixamdi bixamdihi subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wabixamdi cadada khalqih wa ridaa nafsih wa zinata carshih wa haweentii wardiday uu nebigu usoo noqday wuxuu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam intii ay wardinaysay wax ka fadli badan isagu yidhi oo ah weedhahana subxaana allahi wabixamdi ilaahay baan xumo ka hufaya anigoo ku dheehaya mahadnaqiisa cadada khalqihi tirada makhluuqaadkiisa iyo zinata carshihi iyo ridaa nafsihi iyo midaada kalimaatih idan ayuha alaxiba tasbiix ama tacaamkaa ha noqoto ama salaadba ha noqoto cumar bn khaaab maxaa laga sheegaya walow kuntu musabixan la atmamtu salaadii qasriga ahayd markuu ka warramaya ciddii dheerin muxuu yihi walow kuntu musabixan haddaan tukanayo sunna yani haddaan tukanayo anigoo safara tafaralkaa baan dheerayn lahaa buu ley walow kuntu musabixan la atmamtu idan tasbiixdu waxaad la yaabto haddaad aragto waa la tasbiixsadaa waxaad istixsaansato haddaad aragto waa la tasbiixsadaa waxaad istiqraabsata haddaad aragto waa la tasbiixsadaa waxaad inkaaraysa haddaad aragto waa la tasbiixsadaa sharcigu intaba wuu soo arooriyey shiddadu markay jirto waa la tasbiixsadaa waa inaga aayaadka soo aragnay walaqad naclamu annahu yadiqu sadrku bima yaquuluuna fasabix ilaha yidhi nicmada marka la helo waxaa layna falay faraskeenna ama daabadeenna ama gaadhigeenna markaynu fuulayno inaynu maxaynu idhaahno subxaana aladii sakara lana hada wama kuna lahu muqriniin waina ilaa rabbina lamunqalibuun waxay culammadu yidhahdaan tajadud nicam nicmo hadday kuu cusboonaato falamaa faaqa qaala subxaanak wuu caafimaad qabay dabeetana wuuma yirbaalay dib buu caafimaaday waxay yidhahdaan tajadud nicamka waxaa la yidhahdaa subxaanak waxaa ka mid a markaad ducaysanayso waa laga horaysiiyaa fasabix bixamdi rabbik wastakfirhu baa ilaahay markaa yidhi waxay culammadu yidhaahdaan haddaad dembi gasho waa la tasbiixsadaa qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabixuun ama ducadii allahuma anta rabbi laa ilaha illaa ant waxay sheegaysaa in la tasbiixsado markaad wada eegto nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahy man qaala subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim maalintii boqol jeer ninka yidhaahda dunuubtiisa waa la dhaafaa wain kaana milu zabadi lbahr saxiixaynku ku yaala xataa hadday xoorka badda leeg tahay at least xataa haddaynu idhaahno sakaairta oo sakaairta maxaa ka badan subaxii markaad soo toosto ilaa iyo inta gabolku ka dhacayo ama adaa hadlaya ama mid hadlayaa dhegaysanaysa imisaa khayr aad malaynaysa waagu markuu baryaabaynu war bilowna haddaanad adigu waramayna mid warramaya dhegaysanaysa ama t v ha ka warramaya ama raadiyo ha ka warramayo telefoon ha kuuga warramayo ama suuqaa ku sheekaysta mid warramaya warkaa imisaad isleedahay baa kitaabka khayrka ku jira imisaad isleedahay baa se kitaabka sharka geli kara idan waxaad maanta calal aqal waxaad sakaa'ir gashay haddii lagaaga dhaafayo subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim oad boqol jeer tidhaahdo wax la dhaafa maaha kurbada iyo mashaakilku markuu ku qabsado sida nabiyullaahi yuunus uu yeelay laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin waa la sameeya ayuha alaxiba cidhiidhigu haddaad gasho waa la sameeya idan waxaynu leenahay abaa hurayra waxaa laga sheegaa ibnu sacd ibnu xajar raxmat ullaahi calayhi ayaa wuxuu leeyay ibnu sacd baa wuxuu kusoo saaray bisanadin saxiix can cikrima أن abaa hurayrata kaana yusabixu kula يوم itnatay cashrata alfa tasbiixa maalin kasta inuu tasbiixsan jiray laba iyo toban kun oo jeer innaga tusbaxaynu sidaana waa imisa waa boqol haddaad mar rogto laba rogto saddex rogto waxaad soodhaysa wallaahi maanta cidi kaama badna soo maaha haddaad toban jeer rogto maxaad sodhan lahayd dee kun jeer baad tasbiixsatay socay kamaa hurayra wuxuu leeyahay anigu laba-iyo toban kun oo jeer baan tasbiixsadaa markaasu weliba wuxuu leeyahay usabixu biqadri danbi buu yidhi dee warkan iyo waxaan kale aan akrinayo intaan dambaabay in leegun baan isleeyay buu yihi tasbiixso ayuha alaxiba ilaahay wuxuu ina farayaa dikriga inaynu badino wuxuu kaloo ina farayaa tasbiixda gaar ahaan inaynu badino ya ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikra kaiira wasabixuuhu bukratan waasiila baa la yidhi ilaahay dikri badan xusa si gaaraa loosoo tilmaamo waxaa la yidhi wasabixuuhu bukratan waasiila wadkur rabbaka kaiira wasabix bilcashiyi walibkaar kay nusabixaka kaiira wanadkuraka kaiira tasbiixda inaynu badinno alaslu inaynu wardig dhan badinno oo saxaabigii ku yiidhi nabiga caleyhi salaatu wasalaam ducadayda maanti imisaan ilaahay rasuulkiisii oo adiga ka dhiga wuxuu nabigu yihi intaad doonto nus baan ka dhigi wuxuu sheegay rubuc baan ka dhigi haddaad doonto ka dhig buu yidhi haddaad ka badsatana khayr baad heli siduu u waday ayuu markii dambe wuxuu yihi haddaa ducada oo dhanba waxaan ka dhigi doonaa waa waqti uu gaar u ducaysan jiray ducada oo dhanba salligaagaan ka dhigi doonaa wuxuu nabigu ku yidhi idan yukfa hamuk haddaad sidaa yeesho warwarkaaga waa lagaaga filaanaya waxaa hubantiya waa tijaabina haddaad warwartoo nebi maxamed ku sallida ilaahay wuu kaa qaadaya haddaad warwartoo tasbiixsato waa lagaa qaadaya haddaad warwarto laa ilaha illa allah tiraa waa haddaad adkaarta laasimto laakiin intaynu adkaar laasimnaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuyna leeyihi imaam albukhaariy kitaabkiisa xadiidku ku khatimay xadiidka ugu dambeeya kitaab albukhaari ku yaala waa xadiidka kan kalimataani khafiifataani cala lisaani thaqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaani subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim saxiixeynka kusoo arooray nabigu wuxuu leeyay laba kelmadood oo carabka ku fudud aan waxba kaaga baahnayn haddaad shaqaysanayso tumaaltay wax qoraysid gaarigaaga haddaad wadato waad ka akri karaysaa soomaalidu haddaanu tirinayn ma jecla inuu wardiyo saxiiga maaha wuxuu moodaa haddaanu tir war rabbaa kuu tirinaya waxba tiradana ku mashquuli gaarhigaaga adoo iska wada waxbaha tirsane subxaan allah ma odhan karta adigoo gaarhigaaga wada intaad jaamka ku jirto haddaad wardido imise wardiyi lahayd waad umalaynaysa waxaa laga yaabaa boqolka subxaan allah one minute two minute in lagu yidhaahdo intaad jaabka taaganta qura ama intaad gaariga guriga ilaa shaqada intaad ku jirto haddaad samayso imisaad u malaynaysaa inaad tasbiixsan lahay guriga ilaa shaqada bis haddaad tasbiixdaada ka dhigto haddaad lugeynaysa iyo haddaad gaari wadatayba markaad guriga ka soo baxdo haddaad bilowdo intaaad shaqadaada ka gaadhayso intaad tasbiixsan lahay shaqadaada markaad iska fadhido haddaad tasbiixsato shaqadaada markaad wadato haddaad tumaalta iyo haddaad layr samaynayso iyo waxaad doonto haddaad qabanayso haddaa carabkiiyo afku waa iska dhaqdhaqaaqi karaan subxaan allahina waad odhan kartaa saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy kalimataani khafiifataani cala lisaan waa erayo carabka ku fudud haqiilataani fi lmiisaan qiyaamaha marka la yimaado xagga wasniga culus xabiibataani ila raxmaan alle agtiina laga jeceliyay ilaahay agtiisana waa laba kelmadood oo laga jeceliyay waa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim buu nabigu sheegay calayh isalaatu wasalaam ayuha alaxiba darsiga dantan ka leeyoo dhami waxa weeyaan kow ilaahay kitaabkiisa inaynu dhugano horta si fiican u fiirfiirino weligaa haddaad mas'alo rabto inaad baadho musxafka faatixada kasoo bilow ilaa birabi nnaas adoo su-aashaada wata waxay doontaba ha ahaato waxaan kitaab ku qoray baad soo helaysa badan dadku waxma ysidhahaan kutubtii culamada qortay ka baan kutubta culamada waxaan ku qorayn baad helaysaa haddaad alle dhegaysato wuxuu kuu sheegayo wax ku qoran oo aanaad weligaa fahmi jirin baad fahmaysaa haddaad qur-aanka faatixada intaad kasoo bilowda ilaa birabinaas bal waxaan ku qoran aad eegto xamdiga ilaahay muxuu ka sheegay haddaad eegto subxaan allah ilaahay muxuu ka sheegay qur-aankiisa haddaad eegto laa ilaaha illa allah maxaa qur-aanku ka sheegay haddaad eegto aakhire maxaa qur-aanku ka sheegay dadka waxay isweydiiya muxaadaraadka see loo diyaariya see loo diyaariya ilahay kitaabkiisa oo la akhriya laga diyaariya axsan masder loo noqda waa musxafkaas oo ad si fiican u akrido oo si fiican u fahamtid deriskan dantan kale oo dham waa laba shay mar waa in xidhiirkiina kitaabka alle la leediinu weynaado caqligiina ballaadhan fahamkiina kordhi xikmad baad heli rabu samaawaati walardi anzalahu bicilmihi baa ilaahay yidhi aqoon baa alla ku dejiyey kitaab faslnaahu calaa cilmin baa ilaahay leeyay idan cilmigaasi kitaabkan buu ku jiraa ninba intuu kala soo baxaa buu leeyay ninba intuu ku tadaburaa buu leeyay ninba intuu ka fahmaa buu leeyay kaasi waa mid ka labaadaan idin leeyana waxa weeyaan abnaa isaxwa gaar ahaan wardigu wuu yaraaday adkaarta dadku waa ku yartay dadka bartusbaxaa bidcaa bay yidhaahdeen tasbiixdana way ku dareen tasbiixdiina tus waxay raacda hadday saa noqonayso tusbaxaaga iska sidoo tasbiixso hadday tusbax iyo israacayaan tasbiixdu iska sidoo tasbiixso asalku waxa weeyaan qofka muslimka ahi inuu ilaahay xuskiisa badiyo intaad aadane iyo makhluuq xusi lahayd oo maxaa la yidhi aada odhan lahayd inaad rabbiga xuskiisa badiso adkaarta wixii kuu fudud aada akhrisato subxaana allahi wabixamdi alxamdu lilah allahu akbar laa ilaaha ila allah laa xawla walaa quwa adkaarta soo aroortay allahuma salli calaa muxamed inaad wardi joogta a ah maalin kasta yeelatid wardigu waktiba ma qaato waktigaad shaqadaada wadato ayaad wardii kartaa waxa hami inugu raran ee culaysina saaran ee warwardegi waayey ee dhakhtaraa kula wareeray waad ka maarmaysaa waxaasoo warwarye heerye ah rabbaa kaa rogaya adduunka intaad joogto aakhirana kuwa alxaamiduun ayaad ku biiri doontaa ee qur-aanka ilaahay ku tilmaamayo ataa'ibuuna alxaamiduun kuwaasaad ku biiri haddaad aakhiro aad tagtana sala allahuma calaa muxamadi waala ali wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin